ilى اlciidi wciyaadaة اlmariidi wاlxaji wاlغaswi wاljanaazaةi wanaxwiha min طariiqi wاlrujuucu min طariiqi آkhar litakfiiri mawaadic اlcibaadati baabu wuxuu u baab yahay istixbaabi in la jeclaystay aلذihaabi in la aado ila اlciidi salaaddii ciidda labadii salaadood ee ciidda ahayd in la aado oo istixbaab miya mise waa waajib oo calaa khilaaf cinda alfuqahaa ka hadli mayno laakiin istixbaab buu imaamku ka xambaaray in ay wanaagsan tahay iyo wa ciyaadati almariidi mariidkii oo la soo booqdo waalxaji dihaaba alxaji xajkii in la aado waalghaswi duulaankii gaaladiiyo islaamkii oo la aado waljanaasati janaasadii oo la raaco oo la aado wanaxwiha iyo wixii la mid ah xaggee min ariiqin baa lagu baxayaa waddo warujuuci marka laga soo noqonaya intaaba waxaa la soo qaadanayaa min ariiqin aakhar waddo kalaa la soo qaadanayaa sababta loo samaynayana waxay tahay litakhiiri in la badsado mawaadiic alcibaadati goobaha cibaadada in la badsado saantiiyo raadkii in la badsado oo dariiqii aad ku baxday dariiqaan ahayn aad ku soo noqoto wcan jaabir waxaa u daliila can jaabir bni cabdilaahi weye radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayhi waalih wasalam nebiga wuxuu ahaa salawaatu اllah wasalaamu calayh ida kaana yowmu ciidin haddii la marayo maalin ciid ah ida kaana hadday tahay yowmu ciidin maalin ciid ah khaalafa طariiqa waddada waa khilaafayey macna waa maxay waddadii uu ku baxay waddo aan ahayn buu ku soo noqonaya nebiga calayh salaatu wasalaam sababtu maxay tahay culimmadu qolo walba hadal bay ka yidhaahdeen qolo waxay yidhaahdeen inuu muslimiinta intuu arko waddadii hore dad buu arkay waa salaamay waa u hambaliyeeyey tahniyad iyo ciiddii iyo haddana waddo kaluu soo marayaa muslimiintii buu salaamayaa marka sidaasay ka dhigan dheheen imaamku laakiin halkan isagu wuxuu ka cabirayaa siduu u baabeeyey waddadaana in loo qaaday khayrkii iyo wanaaggii hadhowna waddo kale loo soo qaaday khayrkii iyo wanaaggii ka noqoshadiisii maxaa yeelay famaa bakat calayhim asamaau walardu waatuu ilaah yidhi kuwii gaalada ahaa cirna u ooyi maayo dhulna u ooyi maayo wadda allaaliya waddadaad u raaci jirtay khayrka waa kuu ooyeysaa macnaheeda meeshaad ku sujuudi jirtay ama aad ku tukan jirtay waa kuu ooynaysaa maxaa yeele waa goob cibaaday ahayd qowluhu rawaahu albukhaariyu qowluhu uu yidhi khaalafa ariiqa ay yacni waxaa loola jeedaa dahaba fii ariiqin wadduu ku baxayey warajaca waa ku soo noqonayay fii ariiqin aakhar waddo kalu ku soo noqonayay وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh walih waslm kaana wuxuu ahaa yakhruju mid baxa min طariiqin ayuu ku baxayey ashajarati waddadii geedka ku yaallay buu ku baxayey wayadkhulu waa ku soo noqonayey min ariiqi اlmucaras xajka weeyaan ariiqa mucaraska ayuu ku soo noqonayey meesha masaajidka ku yaalla ee lagu tilmaansaday ee dilxulayfa halkaasuu nebiga ku soo noqonayey waidaa dakhala makata hadduu gelaya makana dakhala waa ka soo gelayay min ahaniyati alculya meesha la yidhaahdo haniyat alculya ayuu ka soo gelayey wayakhruju markuu ka baxaya makana min haniyati sufla buu ka baxayey marka maka gelitaankeedii iyo bixitaankeedii laba wadow kala maray nebiga calayh isalaatu wasalaam markuu ciidda aadayeyna laba waduu kala maray khayr oo dhan marka la aadayana saas way fiicantuu sheekhu ku xambaaray marka muttafaqu calayh baabu istixbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay taqdiimu lyumna alyamiini midigta in la hormariyo fi kulli maa shay walba oo huwa ahaaday min baabi takriimi wanaag dartii wax walba oo wanaagsan ama wanaag dartii loo samaynayo in midigta la hormariyo taasaa wanaagsan oo maxaa ka mid ah kalwuduu'i weysadii waalghusli wاtayamumi wayse qaadashadii walubsi iyo labiskii la xiranayey walubsi thawbi dharkii la xiranayey walubsi nacli weeyaane wanacli yani lubsi nacli halkaasay ku cadfan tahay kabihii la xiranayey walkhufi lubsi lkhufi khufka la xiranayay sigisyaha ka dhigan wsaraawiili sarwaalka labadiisii lugood midigta in la hormariyo wa dukhuuli lmasjidi masaajidka gelitaankiisiina in midigta la hormariyo wasiwaaki cadayga haddii la cadayanayana in midigta lagu cadaydo waa qowl weeye wاliktixaali haddii la indhakuulanayana midigta ishaa in la hormariyo wa taqliimi اladaafiri haddii cidiyaha la gurayo in qashin weeyaan laga saarayo gacmihiiye in midigtii la hormariyo wa qasi shaaribi shaaribka haddii la goynayana dhinaca midigta in laga bilaabo wاlmusaafaxati salaantiina hadday dadku badan yihiin midigta ka bilow waistilaami اlxajari اlأswad xajar alaswadka haddaad taabsanaysana midigta ku taabo wاlkhuruuji haddii laga baxayo min alkhalaa'i musqushi ama suuligii waxaad tiraahdidna in midigta lagu soo horbaxo wاlأkhdi wاlcaطaa siintii iyo qaadashadiina midigtii in lagu bilaabo wagayri dalik iyo wixii la halmaala oo mima huwa fii macnaahu intaa macnaheeda oo kale leh wixii la mid ahe intaa la macno ah in midigtii lagu hormariyo wixii cagsigeeda ahe xunna in bidixdii lagu hormariyo wey wayustaxabu waxaa la jeclaystaa taqdiimuulyasaari bidixda in la hormariyo fii diddi dalik arrintaa lidkeeda allaale wixii lidkeeda ahaa in bidixda lagu hormariyo oo waa maxay masaajidka haddaad ka baxayso bidixda ku hormari oo haddaad weysaysanayso bidixda dambaysii ha dambaysa iyada suuligii baad ka soo baxaysaa midigtaa horeynaysa bidixdaa ku dambaynaysa marka la gelaya bidixdaa hormaraysa marka la soo baxayana midigtaa hormaraysa wahakada ay wixii la halmaala oo sheekha wuu sheegi doonaa wayustaxabu waxaa la jeclaystaa taqdiimuulyasaari bidixdii in la hormariyo fii diddi daalika intaa lidkeedii oo ah kalimtikhaai oo kale wlbusaaqi imtikhaadka waxa weeyaan khaakhadii busaaquna waa candhuufti xaggee canil yasaari bidixda in loo tufo wa dukhuuli اlkhalaa'i suuliga gelitaankiisii in bidixda la hormariyo wاlkhuruuji min almasjidi masaajidka marka laga baxayana in bidixdii la hormariyo maxaa yeele meesha khayrka weeyaan masaajidku waa inay midigta ku dambayso haddii la gelayana waa meel khayra waa inay suuligu waa meel xun waa inay bidixda ku horayso ka bixitaankeeduna bannaankaa ka wanaagsan suuligiiy waa inay midigta hormarta meesha wanaagsan marka wاlkhuruuji bixid weeye min almasjidi laga baxo wa khalci اlkhufi khufka bixitaankiisi iyo kabihiiyo wixii la halmaala wاlnacli wاsaraawiili <clears throat> saraawiishi bixitaankoodii in bidixda la hormariyo kabaha bixitaankooda in bidixda la hormariyo wاthawbi maradii oo dhan walistinjaa'i haddii la istijoonayana sidoo kale in bidixdii lagu dhaqo oo lagu nadiifiyo wa ficli اlmustaqdaraadkii sidaasoo kale wax allaaliya wixii la qudursanayay ee la dhibsanayayna in bidixdii lagu hormaryo ama lagu sameeyo wa ashbaah daalika iyo intaa wixii la halmaala marka intaasoo dhan sheekha hadal buu ka soo dhigay laakiin hadduu dhihi lahaa axaadiista ku soo aroortay baan keenayaa waa boqolaal wey aad bay u tiro badan yihiin wuu inoo soo koobay raxmat ullahi tacaala calayh waxaa dhib a ah qofkii muslimka ahaa hadduu dharkii xiranayo iyo hadduu kabaha xiranayo iyo hadduu wax cabayo iyo hadduu wax bixinayo iyo hadduu wax qaadanayo inuusan kala ogeynba bidix iyo midig wuxuu ku samayn lahaa taasaa dhib ah war muslim baa tahay wixii wanaagsanaa midigtaa leh wixii xumaana bidixdaa leh muran buu kaala hor imanayaa kuleeya bidix iyo midigba ilaahay baa isiiye maxaa la iisiiye hadday de ilaah ku siiyey baa kuu kala nidaamiyey haddayna nidaam lahayn dhib bay leedahay gacanta midigta ahna wax ku cun oo ku cab oo wax ku sii dadka oo wax ku qaado oo khayrka ku samee oo wanaagoo dhan ku samee bidixdiina wax allaale wixii xumaa oo dhan ku samee waa laguu kala tartiibiyey oo laguu kala nidaamiyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faammaa man xataa kutubtii aakhire la isa siinayey yaa kala leh midigta bidixda faama man qof allaaliya qofkii utiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa laga siiyo biyamiinihi midigtiisa laga siiyo maxay daliil u tahay inuu yahay ahluljanna haddii midigtaba uu ka qaataba haddaan lala hadlin midigta haddii uu ku qaataba kitaabkiisu waxay daliil u tahay inuu yahay ahl haddii bidixda laga siiyona waxay daliil u tahay inuu yahay ahl annaar ciyaada marka midigta laga siiyo jannaad gashay iyo naaraad gashay midna lama dhihin ogow hadda waa yaqiinsaday qofka inuu janno gelayo faama man qofkii utiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyo biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fayaquulu wuxuu dhahayaa haaum kaalaya weeye eh, iqra'uu akhriya kitaabiya kitaabkayga akhriya kaalaya oo oh, kitaabkayga akhriya war hoo kitaabkayga akhri hoo kitaabkayga akhri ma aragtay waxa ku qoran waa farxaya inii danantu anii mulaaqin xisaabiya waa u malaynaya inaan waxaan kala kulmi doono waan garanayay juhdigii iyo dadaalkii iyo rafaadkii adduunka inaan waxaan ku kasban doono waan u malaynayey saasuu dhahaya marka maxalushaahidku waxa weeyaan faama man uutiya kitaabah qofkii kitaabkiisa laga siiyaba midigta khalaas waa liibaanay calaamad weeye ama faasxaabu almaymana alla wuxuu yidhi kuwa asxaabta midigta ah ma maxay kuwa kitaabkooda midigta laga siiyey ma asxaabu lmaynamana maxay yihiin kuwa kitaabkooda midigta laga siiyey wa asxaabu lmashama qolooyinka bidixda ah ma asxaabu lmashama maxay yihiin qolooyinka kitaabkooda bidixda laga siiyey waa la sheegayaa fii suurati alwaaqaca weeyaano ilahay waa sifaynaya mid walba iyo meeshuu ku dambaynayo wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka allo wuxuu ahaa yucjibuhu miduu cajab geliyo altayamunu midigaysiga fii shanihi kullah shanigiisa oo dhan fii shanihi kullihi shanigiisa oo dhan xaalad walbaba midigtaa cajab gelin jirta nebiga inuu hormariyo oo waxaa ka mid ahaa fii tuhuurihi weyse qaadadka wa tarajulihi shanlaysigi wa tanaculihi iyo kaba xirashadii muttafaqun calayh wa canhaa caaisha waxay tiri wa canha caaisha qaalad waxay tiri radi allahu tacaala canha kaanat yadu rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam alyumna waxay ahayd gacanta midigta ee nebiga calayhi salaatu wasalaam miduu u isticmaalo liطuhuurihi tahaaro qaadashadiisa wa طacaamihi raashinkiisa oo waa maxay tahaarada waxaa loola jeeda weysadii hadday noqon lahayd tayamumkii hadday noqon lahayd iyo wixii la mida qabiiskii janaabada hadday noqon lahayd midigtuu ka bilaabi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa طacaamihi iyo raashinkiisa wa kaanat اlyusra gacanta bidixduna waxay ahayd likhalaa'ihi khalaa waxaa loola jeedaa xaaje gudadkiisa saxradii kaadidii wasakhdii oo dhan marka la nadiifinayo wamaa kaana iyo wax allaaliyo wixii ahaaday min ada dhib iyo wasakh oo dhan wixii wasakh la zuulinaya bidixdu ku zuulin jiray wixii wanaag oo dhanna midigta nebiga calayh salaatu wasalaam muttafaqun calayh eh, xadiiثu صaxiixu rawaahu abu daؤuuda wغayruhu biisnaadi صaxiixin وcan umi caطiyata waxaa laga wariyey radi allahu tacalى canha أن النabiya slى اllah عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi lahunna haweenkii fii gusl ibnatihi markay dhaqayeen gabadhiisii zaynaba ahayd radi allahu tacala canha gabadhii nebiga uu dhalay ee zaynaba ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la soo hijrootay hijradii ee timid madiina ee maydiine mudday ku noolayd kadib waa dhimatay nebigoo nool bay dhimatay gabdhihiisa faaduma ka dambaysay oo keliya hadday marka dhimatay waa la dhaqayaa dumarkii dhaqayay umactiya ka mid ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya ibda'na bimayaaminiha markaad dhaqaysaan maydkii ibda'na ka bilaaba bimayaaminiha dhinaceeda midigta ka bilaaba gacmaha midigta lugaha midigta madaxa dhinaca midigta tinta marka la dhaqayo dhinaca midigta ah wahaakada wa mawaadic alwuduu'i gaar ahaan xubnaha weysada ka sii bilaaba saasuu nebiga ku yidhi muttafaqun calayh xadiiku intaa waa ka dheeraa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuul lahi sal allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi kaana ana rasuul lahi sal slam qaala wuxuu yidhi ida intacala axadukum amar weeye markan nebiga wuu ahaa wuu ahaabay ahayd tii hore tani waa amar weye innagaa la ina amrayaa oo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ida ntacala axadukum qofkiin hadduu kaba xiranayo falyabda ha ka bilaabo bilyumna midigtii ha ka bilaabo waidaa nasaca hadduu bixinayana falyabda ha ka bilaabo bishimaali bidixdii ha ka bilaabo liyakun markaasuu sii caddeeyey amarkoo nebigu waa noo sii tafsiiliyo wuxuu yidhi liyakun ilyumna lugta midigi ha noqoto awaluhumaa labada lugood middooda horraysa tuncalu ee loo kaba xirayo wa ikhraajuhumaa xagga bixintana ha noqoto ta ugu horraysa ee tunsacu laga bixinayo saas ha noqoto buu yidhi muttafaqun calayh marka waa amar weeyaan nebigu ina siiye calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici karaysa inaad halmaansan tahay ood bidicdii hormariso igadaa hadda xirtay hadhow baan midig maya ha yeelin bixi oo midigtii hormari oo kadib bidixdii u xir si aadan weligaa dambe u hilmaamin ma hilmaami doontid markaa wixii ka dambeeya laakiin haddaad tidhaahda xirtay hadhow baan yeeli doonaa weligaa dambe ma xusuusanaysid shaydaan baa sidaa kugu dardaarmaya oo sidaa kugula talinaya wa can xabsata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha ana rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama kaana wuxuu ahaa yajcalu yamiinahu midigtiisa wuxuu u yeeli jiray liطacaamihi raashinkiisa wa sharaabihi cabitaankiisa wa hiyaabihi dharxirashadiisa wayajcalu yasaarah gacantiisa bidixdana wuxuu u yeelaya lugta bidixda lima siwa dalika wixii intaa ka soo haray rawahu abu daawuud baa wariyey iyo whayrah وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi rasuulku إida labistum haddaad dhar xiranaysaan iyo waإida tawada'tum haddaad weysaysanaysaaanba fabda'uu ka bilaaba biayaaminikum oo macnaha waa midigtiinna weeyaan aymanku macnaha waa midigtii biayaaminikum waa gacmihiinni midigta iyo lugtii midigta ha laga bilaabo xadiiث صaxiixu rawah abu daud wالtirmidiy bisnaadi صaxiix وcan أنسi waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canhu ana rasuul اllahi salى اllah عalيh walih waslm utiya bmina mina faأtى اljamrata nebiga calayh الsalaaةu wasalaam أtى lmina waa xaj اlwadac waxa la joogo أtى lmina minuu yimid hadduu yimid faأtىa wuxuu yimid aljamrata jamrat اlcaqaba ayuu yimid faramaaha nebigu waa tuurtay uma ataa waa yimid manzilahu biminaa manzilkiisii mina ahaa waa maalintii ciiddii weeyaan wuu tegey jamradii waa soo tuurtay maalinta hal keliya la tuuranayaa ta toddobax dhagax ah waa ta ugu horraysay jamrat alcaqabati alkubraa weeyaan ee dhinaca mina xigta taasuu nebiga soo tuurtay toddoba dhagax hadduu soo tuurtay uma rajaca waa soo laabtay nebiga wuxuu u soo noqday uma ataa manzilahu biminaa teendhadiisii mina oga dhisnayd wana xara nebigu waa gowracay maalinta afar camal weeye jamaraadkii oo la tuurto neefkii oo la gowraco tintii oo la xiiro tawaafu lifaada oo la aado afartaasaa la qabanayaa hadda waa baxay oo jamradii buu soo tuurtay waa soo noqday neefkii buu gowracay xoolihii buu gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa ku xigo tintii oo la xiiro uma أtى lilxallaaqi nebiga calayh الsalaaة wasalaam uma qaala lilxallaaqi kii tinta xiirayey buu wuxuu ku yidhi hee waa maxay khud qaado oo ka bilow wa ashaara waa u tilmaamay ilaa jaanibihi اlayman dhinaca midigta ah inan waa la zuulinaya tintii wasakh la zuulinaya weya dhinaca midigtaa laga bilaabayaa marka nebigu wuxuu yidhi dhinacan ka bilow uma dabadeedna hadhow alaysar dhinaca bidixdaa uma jacala yuciihi الnaas marka maxalushaahidku waa intaa weeyaano nebigu markuu xiirinayay dhinac midigtu ka bilaabay uma jacala dabadeed wuxuu gudogelay yuciihi nebiga inuu siinayo annaasa dadka inuu siinayo tinti maxaa yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam aahaartiisa waa la barakaysan karaya saxaabadu way haysteen oo way haysan jireen miyuusamiyada qaarkood baan arkaya o ay leeyihin waa tintii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa been ma soo gaarin zamankan mana soo dhowaanin turkigae taalaa qolaa ku leh imaaraadka qola haysata waa arkayey waxaas waa been wey tintii nebiga ma soo gaarin zamankan hmm, ma soo gaarin waayadii waxaa ugu dambeysay qarnigii labaad ee islaamka imaam axmed ibnu xambal iyo ragga la midka awaayadoodii baa u dambeysay wax la og muttafaqun calayh wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray lama rama aljamrata jamradii markuu nebiga tuurtay oo wanaxara nusukahu nusugiisiina uu gowracay xoolihii geelii tirada badna oo waxallaqa uu tintii xiiranayay naawala alxallaaqa waa u dhigay ninkii xallaaqa ahaa shiqahu alayman dhinaca midigta ah waana u tilmaamo wuxuu yidhi xaggan ka bilow waana u foorariyey oo madaxiisii dhinaca midigtaa ah buu u dhigay fa xalaqahu waa xiiray uma dacaa waa u yeeray nebigu dhinacii midigtaa markii tintii laga xiiray waa u yeeray aba alxata alansaari aba alxa alansaari ayuu nebiga u yeeray abu alansaarina wuxuu qabaa anas bnu maalik hooyadii umu sulaym binti milxaan fa acطaahu iyaah isaguu siiyey uma naawalahu haddana waa u wareegay nebigu calayh salaa salaam oo u dhiibay ashiqahu alayman ashiqu alayman dhinaca bidixda ah alaysar dhinaca bidixda ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi ixliq halka naxiir faxalaqahu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa laga xiiray faacطaahu iyadana wuxuu siiyey abaa طalxata faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi dhinacii midigta ahaa waa u dhiibey markii la xiiray tintiisii dhinacii bidixdaa markii la xiirayna waa la soo ururiyo abuطalxa loo dhiibay labadiiba oo maxaa loogu dhiibayey nebiga wuxuu ku yidhi aqsimhu bayna الnaas u qaybi dadka dhexdooda intii ay gaari karta macnaa dadku ma wada gaari karayso maxaa yeele boqol iyo labaatan kun oo soo xajiye ma wada gaari karto intay gaari karta sii wey macnaheeda anas ibnu maalik qayb baa ka gaartay uu haysan jiray weli isaguna siduu ku warramay kitaabu acaami waa kitaabkii labaad kitaabu acaam baabu wuxuu baab yahay altasmiya in ilaahay la magacaabo tasmiyadu waa bismi اllah wey fii awalihi raashinka ama cabitaanka marka ugu horaysaba in bisinka lagu magacaabo wاlxamdu in ilaahay loo mahad celiyo oo la yidhaahdo alxamdu lilah fii akhirihi markaad dhammaysatidna alxamdu lilah inaad tiraahdo macnaha bismi اllaahina waa abda'u bibismi اllah waxaan ku bilaabanayaa waxaan aan cunaya een cabayo magaca ilaahay subxaana wa tacaala intaasaa ilaahayna kuugu barakaynaya shayddaanna kaaga fogaanaya haddaadan dhihin sow ma aha kula cun oo kula cab waad quudisay shayطaan aakhirka markaad dhammaysatana hata waxaan adiga maadan keensanin haddaad keensatay oo tiraahdo anaaba soo shaqaystayna dhuuntan ay marayso ilkahan calalinaya carabkan isagu dhacaanka soo daynaya dhuuntan sidaa u fududaynaysa calooshan ay ku dhacayso sidaa u burburinaysa adiga ma lihid allah kuu sameeyey alxamdu lilah dheh raashinkaad cuntay isagoo sidiisa hadduu xagga dambe kaa iman lahaa ka war maxaabaad ku noolaan lahayd marka waa xamdi lilah weeyaan ilahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala wacan cumar bni abi salamata waxaa laga wariyey cumar bni abi salama umu salama dhashay umu salamana waxay ahayd markuu abu salamo ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii uu guursaday hadduu guursaday cumar marka xaggee ku soo barbaaray gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam mhm. marka isagiyo nebigaa wax laysugu soo daray raashin qaala wuxuu yidhi cumar bni abi salama qaala liya rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslm rasuulka allah wuxuu ii yidhi sami illaaha lafdigii kale wuxuu odhanayay nebigaa wuxuu ii arkay salawaat اllah wasalaamu calayh anuu raashinkii cunayo oo gacantaydu ay marba dhinac aadayso xeeradii baan ku wareegaysanaya u yidhi marba dhinac baan ka cunaya nebiga marka calayhi salaatu wasalaam wuu arkay haddaa la edbinaya wuxuu yidhi sami markaad cunno cunayso horta bismi dheh ta labaad wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun ta saddexaadna wa kul mimaa yaliika saddexda idib baa la baray bismi inuu dhaho oo midigtii ku cuno oo xeeradana inta isaga xigta uu ka cuno muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa warinaya wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi idaa akala axadukum hadduu qofkiin wax cunayo falyadkur isma allahi tacaala ilaahay magiciisa ha xuso bismi illaahi ha dhaho bismi ha yidhaahdo inaad dhammaystirtoo tidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim sharti maaha bismi illaah yaa kaaga filan maxaa yeelay sami illaah baa lagu yidhi ilaahay magacow xuska ilahay magiciisa subxaana wa tacaala bismi buuna nebigu dhihi jiray haddaad ka badisana dhib ma laha faid nasiya markaa waa bini aadan qofku waa halmaami karaa waa hilmaami karaa fain nasiya an yadkur hadduu qofku halmaamo inuu xusuusto bismi illaahidii fain nasiya hadduu hilmaamo an yadkura sma allahi tacaala ilaahay magiciisa inuu xusuusto fii awalihi raashinkii ama cabitaanka hortiisii intaadan bilaabin haddaad halmaanto inaad xusuusato falyaqul qofku ha dhaho bismi illaah meel dhex adoo maraya ama dhammaysanayaad soo xusuusata bismi illaah hadda markaad soo xusuusatay waxaad odhanaysaa bismi illaahi awaluhu aakhirah bismi illaah ilaahay magiciisaan ku bilaabanaya awaluhu ay awal acaami awalu sharaab cabitaankan ama cunitaankan horaantiisii hore ilaahay magiciisaan ku bilaabanay wa aakhiruhu iyo gadaashiisa dambaba rawaahu abu daa'uud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiidun xasanun صaxiix وcan jaabir bni cabdالlah waxaa laga wariyey radi allahu tacala canهuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllah alيه waslm yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya إida dakhala الrajulu baytah waa kan qisada dhegayso ida dakhala الrajulu qofku hadduu galo beytahu gurigiisa uu galo oo fadakara allaha tacaala ilaahay uu xuso cinda dukhuulihi markuu guriga gelayey wa cinda طacaamihi markuu raashinka cunayo ama cabayo hadduu ilaahay xuso faina الshayطaana qaala liasxaabih qaala الshayطaanu shayطaankii baa wuxuu u dhahaa liasxaabihi muxuu dhahayaa adigu arki maysid laakiin way ku arkayaan way ku maqlayaan way ku arkayaan ay ku maqlayaan gurigaad gelaysaa waa ku daba socda bismi illah haddaad tiri gadaal buu u durkaya waa ku arkayaa raashinkii baa laguu soo dhigay bismi illah baa tiri khalaas waa uga dhammaatay laakiin maadan dhihin sow ma aha guriga markaa gelaysayna bismillaahi maadan dhihin raashinka ama cabitaankiina bismillaahi maadan dhihin shayddaankii dhegayso keligii ma aha qaala shaytaanu baa wuxuu u yidhaahdaa liasxaabihi shayaatiin weeyaan asxaabtiisii kale ee shayaaiinta ahayd buu wuxuu u dhahayaa haddii uu qofku bismillaahi dhaho laa mabiita lakum walaa cashaaa laa mabiita hoy idinma sugnaanin lakum idinka meelaad gashaan male war hoy noqda bismillaahi ba albaabka laydinkaga soo xirtayba walaa cashaaa raashinna ma heshaan raashinna ma leh meeshan casho ma leh oqada ma leh oqurac ma leh waxay ahaydba cashaa waa raashinka oo dhan baa loola jeedaa wuxuu ahaadaba ama saddexdaa xilli wax la cuno ha noqdo ama xilli aanan ahayn ha noqdo bismillaahi markuu yidhaahdo wuxuu yidhaahdaa wax raashinana ma laha waa bismillaahi haddaad tiri weye wإida dakla hadduu qofku galo oo falam yadkur اllaha tacaalى cinda dukuulih markuu guriga gelaya uunan ilaahay magiciisii xusin qaala الshayطaanu wuxuu dhahaa liasxaabihi uu yidhaahdaa weeye adraktum lmabiit warkaalaya meela seexataan baan idin hayaa mabiidku waa meesha hoyga ah ee la seexdo caawa guri aad baridaan waa idin hayaa mabiitku waa baryadii wey gurigii la baryaye wإida lam yadkur اllaha tacaalى hadduuna qofku ilaahay xusin cinda طacaamihi markuu raashin ama cabitaan cabayo ama cunayo qaala shaydaankii baa wuxuu u dhahaa adraktum اlmabiita wاlcasha or caawa si fiican baa lidiin martisooray wey shayaaiintii kale ee guryo la'aanta ay ku dhacday oo dhan yuu u yeeraya wuxuu leeyahay war hoyna waa idiin hayaa cunno iyo cabid waxaa rabtaan oo dhanna waa idiin hayaa kaalaya saasuu ku dhahayaa marka xadiidku wuxuu daliil u yahay albaabkan aad xiranayso dadkaad ka xiratay laakiin shayطaanka maadan xiranin markaad laakiin adoo xiraya bismillaahi tiraahdo dad iyo shaydaan waad ka xiratay labadiiba raashinkan aad cunayso bismillaahi haddaad tiraahdo waana laguu barakaynayaa shayddaanna waa kaaga fogaanaya laakiin haddaad bismillaahi dhihi weydo barakadiina waa ka zuushay shayddaanna waa kaala dherge martiqaad fiican baad siisay shayddaan qofka waxaa laga yaabaa haddii la dhihi lahaa ka waran qade iyo qurac iyo cashaba martibaa kuu imanaysa waryadu tiro badana raashinkeennii bay naga kala goynaysaa buu leeyahy maanta oo berri oo saa dambe oo habeen iyo maalin walbaba shaydaan ka warran hadduu wax kula cunayo marka ood marti qaadaysid ood hoyna siinaysa ka war ka warran arrintaa iyada marka rawaahu muslimuun wa xudayfata bna alyamaani weeye marka waa inaad bilowdid haddaadan hore u samayn jirin wa xudayfata bn yamaan waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kuna ida xadarna maca rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam طacaaman qisadan dhegayso qiso nebiga ku dhacday bay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayh kunnaa waxaanu ahayn idaa xadarnaa acaaman haddaanu idaa xadarnaa haddaanu soo xaadirno maca rasuuli llahi sala allah alay slam aanu soo xaadirno طacaaman oo macnuhu waa maxay iyadoo nebiga nala jooga haddii raashin la keeno wey lam yadac axadunaa lam yadac muunan gelin jirin lam nadac maanan gelin jirin aydina gacmaheenna xataa yabda'a rasuul اllahi sal اla alay slam ilaa rasuulka alla uu ka bilaabo oo macnuhu waa maxay waa xurmiya ixtiraam rasuulka ay ixtiraamayaan kama hormari jirin rasuulka salawaatu wasalaamu calayh waa sugi jirnay isagaanu u kaadin jirnay ilaa uu nebiga ka bilaabo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo gacanta geliyo markaa kadib baan gacanta gelin jirnay uma jaءa acraabiyun nin acraabi abaa ah yimid kaannamaa yudfac raashinkii saxaabada waa sugayaan nebiga inuu bilaabay sugayaan laakiin iyadoo saxaabadiina ay fadhiyaanoo gacmahoodii gadaal u haystaan nebigiina uu fadhiyo waxbaan ka boodimaya fajaءat jaariyatun ha fajaءat marka nebigu alayh salatu salaam waa fadhiyaa raashinkii buu sugayaa inuu bilaabo asxaabtiina waa fadhiyaan waxay sugayaan nebiga inuu bilaabo waa layse sugayaa soo maa fajaaءat jaariyatun gabar yar baa timid ilmo yar weeyaan gabar abaa timid waa foodley yar baa timid kuray ah kaannahaa sidii iyado oo tudfac gadaal laga riixayo macnuhu waa maxay ruux yaa wata mabala wadata waata waataynu dhahno macnuhu waa maxay shaydaan baa gadaal ka wada wey kaannahaa sidii iyado oo tudfacu gadaal laga soo riixayo fadahabad way baxday litadaca yadaha gacanteedii inay geliso fi طacaami raashinka ay qabla الnabiyi weye salى اllahu alيh ali wasalam nebiga hortiibay waxay damacday inay raashinkii gacanta geliso oy nebiga kaga hormarto gacantii sidaastay u gelinaysay faakhada nebigu waa qabtay faakhada waa qabtay rasuul اllahi salى اllah alay slam biyadiha gacanteedu qabtay uma jaءa acraabiyun nin reebaadiyaa yimid iyadoo saxaabadiina ay fadhiyaan nebigana fadhiyo oo raashinkii nebiga ha bilaaba la leeyahay nin ordaya waa kanoo reebaadiye ah axkaam ma yaqaan waxba ma yaqaan ixtiraamka nebiga isagoo ordaya waa kan kaannamaa isagana waxaad moodaa sidii gabadhii yarayd yudfacu in gadaal laga riixayo fa akhadahu biyadihi gacantii kaluu nebiga ku qabtay labadoodiiba gacmahoodii buu hayaa gabadhii iyo ninkiiba faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi faqaala rasuulu lahi sala اllah alay waslam wuxuu yidhi ina shayطaana shaydaankii ahaa yastaxilu الطacaama raashinkani wuxuu rabaa inuu xalaashado muxuu ku xalaashanayaa anlaa yudkara smu اllahi tacaala calayh inaan magaca ilaahay dushiisa lagu xusin sidaa darteeda wainahu jaءa bihadihi اljaariya isagaa dabada ka waday gabadhan yar wainahu shayطaankii jaءa waa la yimid isagoo cayrinaya bihadihi اljaariya gabadhan yar muxuu ula yimid liyastaxila biha inuu iyada ku bannaysto raashinkii oo ku xalaashada wey faakhadtu biyadihaa gacanteedaan qabtay saxaabadu maxay arkaan gacantii nebiga calayh salaatu wasalaam inay hayso gacantii gabadha gacantay soo gelin lahayd nebigaa qabtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin gacanteeda keliya maaha wuxuu hayo gacan kalaa meesha la socota gacan kalaa la socto nebigaa inoo sheegi doona salawaatu اllah wasalaamu calayh markaasuu wuxuu yidhi faahadtu biyadiha baan qabtay fajaءa bihada alacraabiya muunan quusanin shayطaan kan reeb baadiyaheen waxba garanayn acraabiga ah yuu haddana la yimid liyastaxila bihi inuu isaga ku xalaashado raashinkii faahadtu biyadihi isna gacantiisaan qabtay wاladii nafsii biyadih allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya ina yadahu shayddaan gacantiisii fii aydii gacantayday ku jirtaa maca aydiihimaa gacmahoodaan la hayaa macnuhu waa maxay gabadha gacanteeda waxaa weheliya gacan labaad oo waa tii shaydaan waa haya ninkan gacantiisana waxaa wehelisa gacan kale oo waa tii shayddaanka iyana waan hayaa oo macnuhu waa maxay shayddaan gacantiisii gacantii gabadhay la socotahay raashinku rabay inuu ku xalaashado afka hadday geliso isna waa gashan lah sidaas weeyaan markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uma dabadeed dakara sma allahi tacaala ilaahay magiciisu xusay wa akala waa cunay nebiga calayh salaat wasalaam bismi illaah kadibna waa bilaabay wixii intaa ka dambeeya dan lagama laha qofkii cuna maxaa yeele magaca allah lagu bilaabay khalaas rawaahu muslimuun wa can umayata ibnu makhshiyi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu sala allahu alayh ali wasalama jaalisa nebiga alla wuxuu ahaa mid fadhiya wrajulu yakul ninba agtiisa fadhiya nebiga calayh salaatu wasalaam ninkaa agtiisa fadhiyey muxuu samaynaya marka qisadan dhegayso dadka qaarkii waxa ay ku murmaan wey marka wax loo sheegay ay kaga hor yimaadaan xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam warajulu yakulu ninbaa nebiga agtiisa fadhiyey oo waxbuu cunayey kaana rasuul la slam jaalisan warajulu nina yakulu waa cunaye cunu cunaye falam yusami illaah ilaahay muunan magaciisa xusin xataa lam yabqa min طacaamihi ilaa raashinkiisii uunan ka harin ilaa luqma luqma waa afka mar wax la geliyo macnu waa maxay in yar u dambaysayo afka mar la geliyo ah raashinkii oo dhan waa dhammaystay in yar oo gacanta uu ku soo qaadan lahaabaa u hartay markaasuu wuxuu xusuustay bismi illah inuunan dhihin ilaa fiihi intii yaraydna waa soo qaaday markuu u kor qaaday afkiisa ayuu qaala wuxuu yidhi bismi اllaah awaluhu wa aakhirah hadduu xusuusta ilayne ilaahay magiciisa yaan ku bilaabanayaa kuna khatimayaa raashinkaygan fadaxika annabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga allah qoslay uma qaala inan wuxuu arkayaa waxaynan dadku arkaynin uma qaala wuxuu yidhi dabadeed maa zaala الshayطaanu ya'kulu macah maa zaala shayطaan shayطaan muunan ka tegin yakulu inuu cunayo macahu ay maca hada asaxaabiyi wey ninkan isagaa maciisa inuu cunayo muunan ka tegin laakiin falama dakara ism اllah markuu xusuustay ism allaahi magaca ilaahay istaqaa'a maa fii baطnihi bismi illaahi aw awalhu aakhira soo muunan dhihin shaydaan haddaba wax allaale wixii calooshiisa ku jiray istiqaa'a waa hunqaacay oo waa matagay maa fii baطnihi wixii calooshiisa ku jiray wixii calooshiisa ku jiray yuma tagay markaa rawaahu abu daauud baa wariyey iyo wnisaa'iyu adigu marka hunqaacadiisii arki maysi danna kama lihide bismillah awaluhu akhira haddaad hilmaantay markii hore sidaasaa lagaa rabaa laakiin xaggee kuma tagay iyo maxaan u arki weyne iyo qolooyinka madaxa adag wey wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa ya'kulu mid cunaya طacaaman raashin fii beytihi gurigiisa raashin buu cunayaa fii sittati min asxaabih fii sittatin lix buu la cunaya oo min asxaabihi a nebiga fajaa carabiyun baa yimid ya'kulu faakalahu biluqmatayni wuxuu cunay laba luqmo laba shay afka mar la geliyo laba cantuugu afka geliyey faqaala rasuul lahi sal اlه alay slam wuxuu yidhi ama inahu low sama lakafaakum ama inahu kan raashinka hadda bilaabay ee dadka kala hormaray laba iyo mar uu afka la geliyo low samaa hadduu ilaahay magacaabi lahaa lakafaakum raashinkan waa idinku fidlaan lahaa raashinkan waa idinku fidlaan lahaa rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcan abi umamata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu sudiy bni cajlaan baa la yidhaahdaa ana الnabiya salى اllahu عalayh walih wasalam kaana wuxuu ahaa إida rafaca hadduu kor u qaado maa'idatahu maa'idadiisii hadduu kor u qaado macnuhu waa maxay hadduu dhammaysto xeradii oo meesha laga qaadayo qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi xamdan kafiiran طayiban mubaarakan fiihi hayra makfiyin wlaa muwadic wlaa mustakhnin canh rabbuna saasuu dhihi jiray alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh xamdan mahad kaiiran badan wax badan ilahay baa mahad iska leh ma haddaasoo طayiban wanaagsan oo mubaarakan fiihi ah mid la barakeeyey hayra makfiyin mid laga kaaftooma hayrkii weeye rabbi walaa muwadacin mid laga deeqtooma hayrkii weeyaan walaa mustahnan canhu walaa muwadacin mid laga tago weeyaan hayrkii weeyaanoo walaa mustahnan canhu mid laga kaaftooma hayrkii weeye rabbunaa rabbigeenno macna ilaahay kamana kaaftoonno kamana deeqtoonno lagamana tegi karaya ilaahay subxaana wa tacaala maa wadacaka rabuka wama qalaadi watii nabiga la yidhi rawaahu lbukhaariyu wa can mucaadi bni anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man akala طacaaman qofkii raashin cuna oo faqaala markuu dhammaystay yidhaahda alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii baa mahadoo dhan iska leh acamanii iquudiyey haadaa raashinkan iquudiyey ama cabitaankan isiiyey waa sidaa yidhaahda acamanii haada raashinkan iquudiyey warasaqaniihi iquudiyey raashinkan oo warasaqaniihi igu arsuqay raashinkan allihii igu arsuqay baa mahad iska leh min hayri xawlin xeelad la'aan minii aniga xaggayga ka ahaatee walaa quwatin iyo awood la'aan awood aan leeyahay xeelad aan leeyahay toona kulama imanin haddaan kula imidna raashinkan intaa uu marayo iyo nidaamkaa uu marayo oo dhan ilaahay baa fududeeyey subxaana wa tacaala ufira lahu qofka intaa keliya hadduu dhaho alxamdu lilaahi aladii acamanii haada warazaqaniihi min hayri xawlin minii walaa quwatin intaa keliya hadduu dhaho ufira lahu waa loo dhaafaa qofkaasi maa taqadama wax allaala wuxuu hormarsaday oo min denbihi ah wax allaala wuxuu hormarsaday oo dembigiisa ayaa loo dhaafayaa saasuu yidhi nebigu salawaatu اllah wasalaamu caleyh xadiiثun xasan xadiidka isagaana waa xasana axaadiid aad u badadana noocaasoo kale ayaa ku soo arooray marka raashinkan aad cunaysa alxamdulilah aad leedahay ilaahay baa ku siiyey ilaahay baa kuu yasaray ilaahay baa haddana wax walba oo raashinka ah bilowgiisi ilaa dhammaadkiisii kuu yasaray haddii kharaar lagaaga dhigi lahaa ka war oo haddii kulayl laga dhigi lahaa uusan qaboobi lahayn ka war oo haddii cusbo laga dhigi lahaa ka war oo haddii markaad caloosha gelisaba caloosha uu ku noqon lahaa mid fadhiista oan ka soo baxaynin ka waran sida shamiitadii oo hadduu noqon waxaasoo dhan bal ka waran ilaahay intaba sahlay subxaana wa tacaala ee nafaqadiisa iyo dheeftiina jirkaaga geliyey ee wasakhdiisana aayar kaa soo saaray wax loo mahad celiyo waaya mahadcelin dhammaanteeda loo mahad celiyo wax la halmaamana ma aha baabu laa yaciibu الطacaama waistixbaabu madxihi baabu wuxuu u baab yahay laa yaciibu الطacaama raashinka inaanan la ceebaynin nebigu ma ceebayn jirin salawaatu اllah wasalaamu calayh waistixbaabu in la jeclaystay madxihi raashinka in la ammaano raashinka in la ammaano maxaa yeele ilaahay baa ku siiyey waa raashin wey imisaa maanta uun leh ilaahu yo afka un kuu kala qaado wax un afkaaga geliya haddii lagu siiyey inaad tirahdo waxaan waxaan wasakda ah waxaan qurunka ah waxaan inaad caytantood meeshan aad qaylisaal ma aha adaabtii islaamka وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ma caaba rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alle muunan ceebaynin طacaaman raashin qatu weligii weligii raashin muunan ceebaynin nebiga salawatu اllah wasalaamu calayh raashin loo soo dhigay inuu nebigu ceebeeyaa ma dhicin salawaatu اllah wasalaamu calayh in ishtahaahu hadduu rabo nebigu akalahu waa cunaya hadday naftiisu ay damacdo nebiga alayh salaatu salaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doono waa cunayey wain kariha hadduusan rabinna oo u nacayo oo dhibsanayana tarakahu nebigu waa ka tegayey inan raashinku qaar baa jira aadan cuni karaynin naftu aynan u muhanaynin naftu aynan jeclayn nebigu waa isaga dhaqaaqayey salawaatu اllah wasalaamu calayh hadduu doonayana nebigu waa cunayey salawaatu اllah wasalaamu calayh متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أهله الأdmى الأdmى haddii la yidhahdana waa sax nebigu calayه الصلاaة وaسلام reerkiisuu weydiiye iidaan iidaankii buu nebiga weydiiyey wax lagu daarto weyaan raashinka oo lagu koosaarti weye faqaaluu markaasi waxay yidhaahdeen maa cindana إila khal waxaan khal ahayn maba haynaba fadacaa bihi nebiga waa u yeertay khalkii oo fajacala wuxuu gudagelay yakulu inuu ku cunayo wayaquulu uuna leeyahay nicma aludmu iidaan baa nicmo leh alkhalla halka u nicmo leh nicma aludmu alkhalla khalka waad garanaysaan dhadhan ma leh oo ur fiican ma leh oo hadduu calooshi keligii galo calooshii baa ku huraysa oo haddana nebigu calayhi salaatu salaam waa ammaanaya saasaa la doonayaa laakiin in la caayo inagu raashinka mhe islaantii samaysay xitaa waa caayeenaa war wuxuu maxay ahayd gacan xuma mm, rawaahu muslimuun waa edabdarrada iyay ka mid tahay khilaafka hadiga nebiga aynu khilaafaynay ka mid tahay salawaatu اllah wasalaamu calayh mm, rawaahu muslimu baa wariyey baabu maa wuxuu baab yahay wuxuu dhihi lahaa man xadara acaama hadda kahor waxaa jirtay qisa nebiga calayh salaatu wasalaam waxaan filaya inay noo soo hormartay haddaynan ahaynna waa noo iman doontaa anas bnu maalik baa warinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la marti qaaday islaam baa marti qaaday reer ansaar ah nebigu waa aaday gurigeedii salawaatu wasalaamu caleyh horta gogol waxaa loo soo dhigay gogashii darintii cawda ahayd waad garanaysaan darinta cawda ah markay dhulka cabaar taallo ee dhulka uu rays yahay uu qoyan yahay muddo hadday taallo maxay noqonaysaa waa madoobaanaysaa horta gogol taasaa u ahayd oo weliba intay adkaatay qallaftay biya lagu seyrseeray si loo jilciyo oo nebiga ugu fadhiisto waa loo fidiyey gogol ahaan haddii taa loo dhigay cabbaar uu joogay raashin waxaa loo keenay muufo qallalan oo madow iyo xayr baa loo keenay xayrtu hadday biyo taabtaan maxay noqonaysaa way uraysaa soo maa xayrtii oo shiirtay baa loo keenay nebigu calayh salatu salaam muufadii xayrtii buu isku cunay wuxuu cuni karaya waana dhaqaaqay salawatu wasalaamu caleyh ma caayin salawatu wasalaamu caleyh waa idabdarramaya markaa raashin loo caayo baabu maa yaquuluhu wuxuu u baab yahay wuxuu dhihi lahaa man xadara acaama wa huwa saa'imun ida lam yuftir man xadara qofkii u soo xaadiro aacaama raashin wa huwa xaal qofka isagaana uu yahay saa'imun mid sooman ida lam yuftir ay ida aaraada anlaa yuftira wey hadduu doono inuusan afurin raashin baa la keenay dad baad la fadhiday soonkaaga inaad sii wadataa damacday maxaad leedahay soonku inaadan afurinna khiyaar baad u leedahay ayib waa ka duwan tahay laakiin marka lagu yeero ee lagu marti qaado haddii lagu marti qaado waa inaad ajiibtid weeye ijaabat dacwa waxay ka mid tahay xaqu lmuslimi cala lmuslim وعن أbي هuريرةa waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi qاala رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم wuxuu yidhi إida duciya أxadكم qofkiin haddii loo yeero falyujib ha ajiibo fain kaana صاaئما hadduu markaasi sooman yahay falyusalli ha u duceey wey falyusalli ha tukada ma aha falyusalli ha u duceeyo maxaa yeele alsalaa bimacna ducaa wey luqatan tani waa tii luqada ahayd tii sharciga ahayd maaha sharciga marka laga warramaya salaadda macnaheedu waa tukashadii ee luqada carabiga salaad waxaa la yidhaahdaa ducada sidoo kale falyusalli ha u duceeyo wain kaana mufطiran hadduu afuran yahayna falyacam raashinka waxa ka quuto rawaahu muslimun qaala اlculamaau waxay yidhahdeen macna falyusali falyadcu weeyaan nin baa xadiikan markii ugu horreysay waxaa laga sheegay xadiikan uu arkay qof caalimna uma wuusan weydiinin qof u sharxana muusan weydiinin markaasuu wuxuu yidhi raashin baa lagu marti qaaday uu soomanaa reerkii markuu u tegay wuxuu yidhi meelaan ku tukaday isiiya maxaa dhacay baa lagu yidhi wuxuu yidhi waa soomanay anigu sidaa ma ahayn ee inuu u duceeyay ahayd qaala alculamaa waxay yidhaahdeen macnaa falyusalli falyadcu weeyaan wa macnaa falyucimna falya'kul weeyaan wallahu aclam biاsawaab